والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم رواه مسلم waxaan soo haynay kitaabkii buluq lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibn xajar alcasqalaaniyi raximah llahu tacaala waxau yihi xaafidka wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu waxaa laga wariyey ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka ra-aa wou arkay fii asxaabihi asxaabtiisa dhexdooda ta'ahuran ayuu ka arkay dibmar asxaabtiisa dib u dhac ou ka arkay aa inay yar gadaal ka imaanayo salaada meelaha dambe inay ku iiganaya ayuu ka arkay fa qaala markaasuu nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh ali wasalam taqadamuu war soo hormara oo sufuufta hore kusoo dadaala fa'tamuu bii aniga idudayda kuwiina hore safka hore ku jiro walya'tama bikum idinkana ha idinku daydo man bacdakum dadka idinka dambeeya rawahu muslimun xadiidka muslim baa weriyey xadiidkan muslim baa weriyey fii saxiixii buu ku wariyey bukhaarina tacliiq ahaana usoo saaray siiqatu tamriid oona kusoo saaray oo markuu soo saaray imaamu albukhaari wuxuu yidhi wayudkaru qaabkaasu isticmaalay wayudkaru can nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nebiga waxaa laga sheegaa buu yiri inuu yidhi itamuu bi taqadamuu fatamuu bi waliya'tama bikum man bacdakum xadiidkaanuu siiqatu tamriid u keenay tacliiq ahaan u keensaday isagoo wayudkaru waxaa laga sheegay dhahay qaar oo marka culamada kamida ah waxay dhaheen sababta oo weliilkar u yidhi waxay tahay raawiga abuu saciid ka warinaya oo abuu nabra la yidhaah ayaa dacfi ku sugan yahay oo maadaama shardu eh, shardiga bukhaari saxiixiisa uuna waafaqin dacfiyaa ku suganay ibnu xajarna arrintaas waa diido wuxuu yidhi eh, ka dhalan mayso mana ka laasimayso qofku inuusan shuruudii saxiixulbukhaari gaarin inuu daciif yaha ka dhalanayso maxaa yeele bukhaari kitaabkiisa saxiixa shardi adaga u shardi rijaal isaga oo hujaysto oo uu ka tegaya waxaad arkaya rijaal adabulmufradka bukhaari uu ku xujaysanayo kitaabkiisaas adabulmufradka saxiixana uu uga tegay laana saxiixa xoogaa aada shuruud adagu sii leeyahay ayb xadiis uu saxiixinayo a jirto oo uunan ku sheeginba marka macnaheedu maa ninkii uunan ka warinin bukhaari waa daciif maaha macnaheedu taasuu marka ugu jawaabay saa darteed ninkan abuu nabra ee ka werinayo can abi saciid laysa birijaali lbukhaari laakin ilaa anahu rijaali muslim waa rijaasha muslim rijaasha muslim ayaguna waa rag marka ayaguna wax macana male macnihiisa marka xadiidka waxaa loo jeedaa culimadku ay ka macneeyeen taqadamuu faatamuu bi kuwiina horaana haygu daydaan oo afcaash aan samaynaayo hayga arkaan marka wax aan sameeyo kale ha sameeyaan waliya'tama bikum min bacdakum idinkana ha idinku daydo dadka idinka dambeeya oo aniga aan ii jeedin dadka aan aniga ii jeedin idinka ficilkiina ha arkaan marka waxaa laga qaata xadiidkan sufuuftu inay isku dayanayo oo safka dambe oo ku dayanayo safka isaga ka horeeya ilaa dadkao dhan imaamka uma wada jeedaan mana wada maqlayan laakiinse adiga safka kaa horreeya unbaad ku dayanaya haddaadan imaamka xarakadiisa iyo aadan arki karin maqalkiisana aadan maqli karin ayb taas waa laga qaata xadiidka waxaa kaloo xadiidkan isagun uu ku qotomaa waxa ay tahay khilaaf macnawi ah oo u dhaxeeyo jumhuurta iyo shacbi iyo masruuq oo laba dhinac oo dhinac ah alimaamu shacbi amir camr bnu shuraaxiil ashacbi iyo eh, iyo iyo iyo masruuq oo dhinaca ah iyo jumhuur ahlilcilmi oo dhinaca ah. shacbi iyo masruuq waxay qabaan ayagu in safba saf walbaa sufuufta dambe safka ka horreeya inuu salaada ku dayanayo oo wixii imaam uu kaa xambaari jiray safka kaa horeeya kaa xambaaraayo qaba saa darteed marka waxaa imaanayso haddaad kusoo gaartay imaamkii safka adiga kaa horreeyo oo rukuucsan oo adigii marka allahu akbar allahu akbar aad tiri oo salaad saas kusoo gashay imaamka walow horkaaga madaxa kor ha u qaadeen adiga rukuucdaas waa tirsanay bay leeyihin labadooda sababta waxay tahay nebiga yidhi waliya'tama bikum min bacdikum idinka haydu ku daydo dadka idinka dambeeya haydin ku daydo waa ku celina macnaha waxay tahay rasuul marka imaamka haddaadan maqli karin meel dheerna uu kaa jiro matalan ama sufuuf badan ay idin dhexayso oo adiga aadan u jeedi karin oo aada salaadii soo gasho safka adiga kaa horeeyo haddaad rukuuc kusoo gaartid ayagoo rukuucsan ragcadaas waa tirsanay bay qabaan shacbi iyo masruuq jumhuurtana waxay qabaan imaamkay ku xiran tahay imaamku hadduu hortaa madax kor usoo qaaday ragcadaas ma tirinaysid laanna imaamka maba kusoo gaarin adiga soo rukucsan marka xadiidkanuu ku qabtamaa marka khilaafkaas culummada marka jumhuuru ahlilcilmi culamada say u badan yihin xadiidkan waxay ku macneynayaan adiga safka kaa horeeya imaamkuma ahane afcaasha unbaad ka fiirsanaya bas afcaashii <coughs> afcaashii imaamka oodan adigu jeedi karin ayaad ka fiirsana maahane adig imaamka aha faatixana kaama xambaari karo ayb waxyaabihii imaam uu xambaari jirana ma kaa qaadi karo marka saasaana ugu fiican xadiidka in lagu macneeyo marka jumhuurta qowlkooda raajixsan saasaana ixtiyaadka uu ku jiro waliyatama bikum min bacdakumna ha idinka fiirsadeen waay salaada maahane ma ahan inay idinka qaadi karaan qiraaa iyo wax lamida ah inay idinka xambaari karaan maa muslimu xadiidkan muslim ayaa weriyey ayb wacan zayd bni thaabitin waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal waxa uu yidhi ixtajara rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama nebiga ayaa qol samaystay xujratan qol ayuu samaystay yani meel qol qol camal ah ayuu samaystay masaajidka dhex samaystay bikhasafatin ayuu ka samaystay darin ayuu ka samaystay bikhasafatin derin ayuu ka samaystay gogol ama derin fasallaa waa ku tukaday fiihaa meeshaa dhexdeedu nebiga ku tukaday fatatabbaca ilayhi rijaalun rag ayaa raacraacay marka fatatabbaca waxaa raacraacay ilayhi nebiga rijaalun rag ayaa raacraacay oo salaadiisii soo raacraacay jaa uu way yimaadeen yusalluuna ayagoo tukanaayo bisalaatihi nebiga salaadiisa jaa uu way yimaadeen yusalluuna xaal ay tukanaayeen bisalaatihi nebiga salaadiisi ay tukanayen oo ay yani ay ku dayanayaan rasuulka caleyhi salaatu wasalaam alxadiid wa fiihi waxaa ku jirta xadiidka afdalu salaati almar-i qofka salaadiisa ta ugu fadliga badan fii beytihi gurigiisa dhexdiisa midda uu ku tukada ila almaktuubata waajibka mid ah maahani ila almaktuubata midda waajibka ah maahani maxalu shaahidkan hadda intaan wa inta dambaa ee hadda annaga baab salaatuleyl iyo taraawiix ma joogno kujir joognaa abwaabu salaati aljamaacati walimaama ku jira walimaama jamaacadii haddii lagu yihi salaadii faradka aganaa ah masaajidka timaadaad ku tukataa salaadihii kale ee aan faradka ahayn saasoo kale ma aha oo gurigay ku fadli badan yihiin macnaha meesha ku jira marka wuxuu leeyahay eh, ixtajara rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama nebiga ayaa qowlad samaystay xujratan qol ayuu samaystay bikhasafatin derin ayuu ka samaystay fasallaa bikhasafatin haddii mukhasafatin la yiraha xujradaas ka sifeyn xujratan xujro xujradaas oo mukhasafatan derin laga sameeyey bikhasafatin hadaad tiraadidna derinaa laga sameeyey caw iyo darin yaa laga farsameeyey oo laga sameeyey fasallaa fiiha waa ku tukaday nebiga marka dhexdeeda qolkaa dhexdiisa ku tukaday fatatabaca ilayhi rijaalun rag ayaa marka raacraacay marka saa markii hore diyaarsaday dadaa raacraacay marka wajaa-uu way yimaadeen yusalluuna xaal ay tukanayaan bisalaatihi salaadiisa alxadiid wa fiihi xadiidka waxaa ku sugnayd afdalu salaati lmari qofka salaadiisa yani ugu fadliga badan fii beytihi gurigiisa dhexdiisa ay tan ah weyaan ila almaktuubata salaada waajibka ama ahan muttafaqun caleyh almaru marka uu leeyahay afdalu salaati lmar-i almar meeshan waxaa loo jeedaa jinsu rijaal raggaa loo jeedaa ragga ayib maxaa yeelay waxaa sugnaatay nebigu inuu yihi laa tamnacuuhunna almasaajida naagaha masaajidka ha u diidinina wa buyuutuhunna Eh, khayrun lahunna guryahooda u khayr badan xadiis muslim oo weriye waxaa laga qaadanaya dadka laleeyahay afdalu salaati almar-i fii beyti ila almaktuuba qofka salaadiisa waxa uu fadli badan mid uu gurigiisa ku dukado ilaa salaada waajibka maana ragga waa waxa laga hadlaya wa ilaa naagaha iyagu guryahoodaabuu fadli badan inay ku tukadaan oo jamaacada iyo guryaha guryaha fadli badan naag mar naagaha marka laga hadlayo marka ila maktubata istitnahan unba u dhacaya ee naago shuqul kumara xadiidkaas muslim ayaana laga fahmay saa darteed marka afdalu salaati lmar marka laleeyahay almar-udan bimacna rijaala kafasiraysa oo laga wada ibn xajarna saasnaam xadiidka waxaa kaloo laga qaadanaa oo u keenayaa marka salaadaha sunnooyinka oo dhan in guriga lagu tukada inay fiican tahay xadiidka daahirkiisa waxaa laga qaadanaa oo kutusaa salaadaha sunooyinka o dhan mar wixii aan farad faradba aan ahayn wixii aanba faradba ahayn in guryaha lagu tukado inay fiican tahay xadiidka daahirkiisa laga qaadana salaadihii sunooyinka marka waxaa soo gelaya waxyaaba fara badan ayaa soo gelaya waxaase lagu xambaaraa xadiidkan salaadaha sunooyinka ee aan salaadaha sunooyinka ee aan loo jideynin jamaaca yani hadda xadiidkan afdalu salaati ilmari fii beyti ila almaktuuba laba waxyaabood kasoo reebaysaa salaad sunno ah oo in jamaaco lagu tukado loogu talagalay taas waxay ku fadli badan tahay masaajidka iyadoo sunno ay masaajidka ku fadli badan tahay maxaa kamida masalan salaatu taraawiix taraawiix baa kamida taraawiixda inaad guri ku tukato inaad masaajid ku tukato masaajidkay ku fadli badan tahay waxaa ka kamida matalan salaatulciid qofka dhahaayo waa sunna culamada qabto salaatulciid inay sunno tahay markaan fiirino ciidda in jamaaca lagu tukadaa sunnaa ah, guriga lagu tukan maayo waxaa kamid a ah salaadaha kale sidoo kale kusuufka wixii salaad sunno ah oo jamaaco loo jideeyo xadiidkan waa ka saareysaa waa ka bixinaysaa waxaa kaloo xadiidkan aad ka saaraysaa wixii tacalluqeeda wixii masaajid sababsanaa salaadii sunno ah oo masaajid sababsanaysana waa ka saaraysa maxaa kamid a ah taxiyatulmasjid salaada taxiyatulmasjidka guri laguma tukado lan aslanaa waxaa loo jideeyeyba in masaajidka lagu salaamaa loo jideeyey marka hadda iyagoo sunno ah salaadahaas ayaa haddana maca dalika aan guriga lagu tukanayn marka khulaasat lqowl afdalu salaati lmari fii beytihi ila almaktuuba markuu kuleeyahay waxaad raacinaysaa ood ku daraysaa iyo wixii jamaaco loo jideeyo iyo wixii masaajidka sabab u ah inkastoo iyaga laftirkooda siyaabo kale loo tawjiihi karo ibnu xajarna ou sheegay waxyaabaha laga hadlaana marka xadiidka de macnihiisa in la yiraahdo afdalu salaati lmar-i fii beytihi waa wixii guri in lagu tukadaaba ay mashruuc tahay haddii la dhahna kama fiican taxiyatulmasjid waa ku baxay salaadihii jamaacada waa ku baxayan haddii qaabkaas loo fasiro maba u baanid inaad wax soo isfatinooto ama aada wax soo reebato mutafaqun caleyhi xadiidkii bukhaariy muslim baa soo saaray wacan jaabirin qaal sallaa mucaadun mucaad ayaa tukaday ayaa tujiyey biasxaabihi asxaabtiis ayuu tujiyey alcishaaa salaada cishaha fadawala waa ku dheeriyey calayhim iga korkooda faqaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxau yidhi aturiidu ma waxaad doonaysaa mucaadow an takuuna inaad ahaato aturiidu ma waxaad doonaysaa an takuuna inaad ahaato yaa mucaadu mucaadow fataanan mid dadka fidnayn badan idaa amamta annaasa dadka hadaad u imaam noqoto faqra' aqri bishamsi waduxaahaa washamsi waduxaaha wasabbix ismi rabbika alaclaa waqra' bismi rabbik walleyli idaa yakshaa muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saareen walafdu muslim lafdigana muslim ayaa iskale lafdigan marka lafdiga muslim ou leeyahay waa intaan waxau u doortay faqra bishamsi waduxaaha sabix ismi rabbika lacla waqra bismi rabbik muslima isaga keena ziyaada waxaa laga qaadanaa marka xadiidkan imaamku inuusan salaada ku dheeraynin dadka bixaysu dadka uu jamaacada ka fidnaynayo oo ay leeyihiin makiya salaada gale naga dhaafabay salaada jamaacada gurigeyda isaga tukana waa fitna iskasi diinkii markaa qofka u ka fidneeyey marka salaada la gaabiyo ama la dheereeyana waxay u laabanaya alimaam ibnu ibnulqayim sida uu leeyahay salaadii nebigay dib ugu laabanaysa leanna nebiga asaa hadalkan yiri isagaana dadka u fududeeyey ma dhici karta nebiga inuu mucaad ku yiraama waxaad rabtaa inaad fataan noqoto isagiina uu sameeyo nebiga wixii fataan lagu noqo lahaa suurtagal ma ahan midaas saa darteed nebiga dad dadka hadda laleeyahay mucaad mucaad radiallahu canhu dadka uu tujinaayey waxay isugu jireen dad daciifa iyo dad waayeela iyo dad dulxaajo ah dan leh ay isugu jireen sidoo kale dadkao nabiga tujin tujinaayana intaa waa isugu jiraan musaafiraa ku jira nin jiranaa ku jira lama dhihi karo asxaabta kulligood waa caafimaad qabeen kulligood dan kama dhicin kulligood marka ladhow marka la dhaho nebiga dadkii uu tuji jiray dad koobanay ahaayeen oo dheerayska raalli ku ah ma la dhihi karo sidaa eh, leanna dadkan bani aadamkaa ah, nin baa masaajidka iska soo gelaya dana u leeyahay saa darteed salaadii nebiga uu tukaday ayaa takfiif a ah, marka nebiga salaadiisana waa soo sheegay horaan uga soo hadalna qiraa'adii nebiga uu akrin jiray waa kasoo sheekay qiraaa mutawasit a ah, cishaha iyo kale iyo iyo salaada eh, casir awsaadulmufasil uu ku akri jiray wa shamsi iyo wa sanaadaarq salaada subax ugu dheeraan badnaa xujuraad iyo wadaariyaad iyo ku akrin jir niwaalmufasir suuradaa adheer inaa fatax iyo lamid maqribka taaratan wa taaratan mar waduuru ku akriy mar walmursalaad waa mar qisaarulmufasalkau ku akri jira suuradaa allahu akbarto gaaban gaagaaban salaada duhur cama iyo walmursalaad iyo meelahaas samaadaati lhuruuj waa laga weriy nabiga aleyh salaatu salaaduhu saasay ku yihiin marka salaado mutawassit marka qiraa'ada nebiga waa in la qaataa sala allahu alayhi waalihi wasalam xaafid ibnu xajarna si kale ayuu leeyahay wuxuu u laabanaa buu yidhi qadarka dheeraynta iyo gaabinta qadarkooda wuxuu u laabanaa buu yidhi xadiidkii nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu yidhi anta imaamuhum waqtadii biadcafihim dadkan adaa imaam u ahu yidhi waqtadi waxaad ku dayataa adiga biadcafihim ninka ugu tabarta daran salaada uu dukanayo kale dadka tuji taasna marka laga cabir qaadanayo marka haddii nebigaa taasna fuliyey waqtadii biadcafihim nebigaa sameeyey salaada marka saas dhexdhexaad ku tahay waxaa la rabaa in allana la raalli gareeyo cibaadadii waqti la siiyo dadkiina marka inaan diintii laga fidnayn waa sida ugu dhexdhexad laakiin haddii la yiraa yani waxaa laga wadaa boodsiisku qulwalaha in lagu akriyo salaad walba waxaa imaanaysa inaan alla xaqii ou lahaa la siinin marka nacam oo salaad walbaa shan daqiiqa la tukado hore laga ordo nacam oo dunyadiina konton saacadood layska jiro nacam ama marka ilaahay xaqiisi lama siino lama rabo lama hay ibnulqayim marka wuxuu ku baxsiyey asalaatu wa xukmu taarikiha kitaabkiisaasu ku baaray masaladan waxaa laga qaadanaa oo kale marka xadiidkan in qof salaad sunno ad tukanayo inaad ku xeran karto adoo farad tukanayso lana mucaad nebigu intuu lasoo tukado salaada cishaha ayuu dadkiisa tuji jiray reer bani salima markaasay waxay samayn jireen dadkuna dadka asaga gadaashiisa farad bay tukanayaan asagana wuxuu tukanaa sunna sunna ayuu tahay qaar xanafiyada kamid ah waxay dhaheen suurtagal maaha waxaas mucaad salaadii nebiga uu la tukadayaa sunno ahayd midaan uu dadka tujinaya farad ahayd labada farad labada qole iswaafajinaan imaamka imaam muuminiinta laakiin yaa u diray inay iswaafajiyaan mana dhici karto mucaad salaad nebiga uu la tukanayo inuu faradkiisa ka dhigi waayo suuroobaysa nebi maxamed gadaashiisa isuu ku daba tukanayo faradkii uusan nebi maxamed isaga marka uusan isaga samayn midda kale riwaaya daxaawi ay werinayaan jirta muxadisiinta qaarkood daxaawina ku jiraan marayna oo uu leeyahay marka tanaa naasilo u ahayd midaas waajibka waxaa kaloo laga qaadanaa marka xadiidkan mucaad riwaayada waxay leedahay wuxuu akriyey suurat lbaqara suurat lbaqara ayuu akriyey taaswaa marka midaka wiil sulaym la yirahdaa marka ka goostay oo salaadii marka ka baxay waa isdacweeyeen nebiga marka mucaad hadalkaan ku yii yaa mucaad a turiid an takuuna fataanan dadka inaad fidnaysad kala erisamayaa fataan wacan caaishata radia allahu canha fii qisati salaati rasuuli llahi sala allahu alayh ali wasalama nebiga salaadiisii qisadeedii dhexdeedii waxaa loogaga wariyey walxaal huwa isaga oo mariidun jiro nebiga qaalad waxay tiri fajaa-a nebiga waa yimid xataa jalasa ilaa u ka fariistay can yasaari abiibakrin abiibakr bidixdiisau fariistay waa markii ugu dambeysay jiradiisa uu ku dhintay abubakr bidixdiisau fariistay fa kaana wuxuu ahaa yusallii mid tukada mid tujiya binnaasi dadka jaalisan xaal uu yahay mid fadhiyo wa abuubakrinna abuubakarna qaa'iman xaal uu yahay ku taagan yaqtadii ou ku dayanayo abubakar yaqtadii abubakrin abubakr ou ku dayanayo bisalaati nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabiga salaadiisa wayaqtadi nnaasu dadkuna ay ku dayanayaan bisalaati abibakrin abibakr salaadiisa muttafaqun calayhi xadiidkanna bukhaari iyo muslim ayaa ayaa isagana soo saaray marka xadiidkanna waxaa ku sugan ma'muumiinta inay isku dayanayaan kii abu saciid oo laxog weye lidalika imaamu lbukhaari markau baab uu baabaystay ee xadiidkii abu saciidna uu tacliiq ahaan u keenay xadiid ahaan asagoo kanuu daliishaday masaladuu daliishaday idan marka masalada laba xadiisaa ku sugan marka in ma'muumiintu ay isku dayanayo safka safka ka horeeya oo ku dayanayo xadiid abi saciid fii saxiix muslim iyo waxaa ku sugan xadiidkan caaisha lianna abubakar ayaa dadka nebiga abubakar nebiga ku dayanayay dadkuna abubakray ku dayanay waa ku dayanayeen laakiin macnaheed abubakar muballiqow ahaa maadaama nebiga uu jiranay takbiiraadkiisa codkoodu dadka gaarsiinay markuu nebiga allahu akbar dhaho allahu akbar boosna dhahay si ay dadka ay u maqlaan markaa muballiq ou ahaa abubakar abubakar muballiqou ahaa dadku marka abubakar un codkiisa ay maqlaayeen asay marka ku dayanayo abubakarna nebigay ugu xirantah marka dadka o dhan salaad ahaan nebigay ugu xirantahay sala allahu alayhi waaalih wasalam xadiidkan marka isaga macnaha ayaa ayaa ku jira wacan abi hurayrata radia allahu canhu baabka kaleed waa soo marna marka qof imaamkiio taagan mamuumkiio taagan imaamkiio fadhiyo salaada ku xirto waa kasoo hadalna wacan abi hurayrata radi allahu canhu waxaa laga wariyay ana nabiya sala allahu alayh wali wasalama qaal nebigu inuu yidhi idaa ama axadukum midkiina hadduu u imaam noqdo annaasa dadka u imaam noqdo falyukhafif ha fududeeyo salaada fa ina fiihim dadka dhexdooda waxaa ku jiro addaciif asagiira mid yah walkabiira mid weyn waaldaciifa mid taag daran wada alxaajati iyo mid dan u saaxiiba faidaa sallaa haddii uu tukanayo waxdaw keligiis falyusalli ha tukado kayfa shaa sidau doona ha u tukado muttafaqun calayhi buhaari muslim baa soo saaray xadiidka sidaasuu yihi muttafaqun calayhi laakiin riwaayada bukhaari bukhaari xadiidkan laba riwaay laba ariiqo kusoo saaray can ariiqi abi hurayra iyo can ariiqi abi mascuud albadri labadaas ariiq ayuu xadiidka kusoo saaray inta aan abwaabu salaad ku aragnay marka ariiqa abu hurayra ee bukhaari kuma jirto fi alkabiir iyo wasagiir kuma jirto dariiqan xadiidka abi hureyra kuma sugna asaiir iyo alkabiir faina fiihim asagiira walkabiira kuma faina fiihim asagiira walkabiira muslimaa soo bixiyey nacam sida alxaafid ibnu xajarn fatxulbaari oo ku ishaaro wuxuu yihi zaada muslimun min wajhin aakhara can abi zinaad faina fiihim asagiira walkabiira laakiin dikru lkabiir xadiidka qofka waayeelkaa lagu sheego bukhaari waa weriyo can ariiqi abi mascuud waaya xadiid abi hureyra ma ah oo xadiidka abi mascuudin albedri waxaa ku jirtay fa ina fiihim lkabiira waa ku jirtay ayb sidoo kale dulxaajaha wadalxaajati waxay ku jirtaa xadiid abi mascuud albedri ee kuma jirto xadiidka abi hureyre kuma jirto khulaasada waxawaay bukhaari isaga can abi hurayrata intihiri ayuu muttafaqun caleyhina ku yimi waxaad u malaynaya marka xadiidka sidaan inuu bukhaari u weriyo laakiin saan adoo ka yar bedelan tahay oo riwaayada bukhaari laba riwaayo xadiidka ku keenay abu hurayra mid uu werinaayo mid abuu mascuud albedri midda abu hurayra kabiir kuma jirto midda abu mascuuday ku jirta alkabiir midda abu hurayra wadalxaajati kuma jirto midda abi mascuuday ku jirta wadalxaaja xadiidka abi mascuudin albedri waxaa kaloo ku jirto faina fiihim asaqiima wadaciifa faina fiihim adaciifa wsaqiima ayaa ku jirta oo riwaayada abi hureyran ujeedaan marka riwaayadan abu hureyra u keenay waxna waa ka tegey soma jeedi oo wuxuu ka tegey saqiim saqiim hadda nooma dhigna laakiin riwaayada bukhaari min xadiidi abi hureyra ah faina fiihim aciifa wasaqiima ku jirta daciif iyo saqiim saqiimka marka riwaayada iyadana xadiidka abu hureyra saqiima ku jirta dabaraani isaga wuxuu ku daray walxaamila walmurdica haween nuujinaysa oo ilmo ka oynayaana dad daba tuka karto mid uur leh oo istaagkuga dhibaayo ayaa dadkii ku jirta waxaa kaloo dabaraani ku daray walcaabira sabiili walcaabira asabiili mid musaafir oo dalloo baabuurka tegaayaa ku jira jamaacada soo aaday dad dheerayso dhibaad gaarsiinay weyn weli waxaa laga yaabaa inaad ku kalifteen oo khasaaro intaasoo lacag hoy la-aan inaad dhigto meeluu ku hoyda oo imaamka muraacaad badanaa laga rabaa iyo inuu wax fahmi karaa laga rabaa ee qof iska dhoohan maaha inuu imaam laga dhigto ma oo masaalixda ummadda ku daba tukanaysa war aan u hayno ayb laakin ibnu xajar wuxuu yii wadalxaajati intaas dhan soo wada gelay kulligood wadalxaajati bay soo gelay khulaasat lqowl riwaayadan abu hureyra xoogaa waxaa ku jirto faina fiihim asagiira wlkabiira muslim weriye faina fiihim asagiira muslimaa weriye wlkabiira eh, bukhaarina waa weriye laakin min xadiidi abi mascuudin ilbedri wadaciifa wasaqiima ayaa riwaayadan ku jirtay hadda nooguma taalla walalxaajatina min xadii abi mascuud wala min xadiidi abi hurayra ma ah taas waa iska un hadda sanaaca xadiiiya hadda waxaan alfaadan o dhan kulli ooda saxeex ama bukhaari can dariiqi abi mascuud ha ka soo saara ama can dariiqi abi hurayra ama muslim ha soo saara kulli waa un saxeex calaa kulli xaal waxaana laga qaadanaya waxay tahay qofka inuu ilaaliyo marka imaamka dadka gadaashiisa ku daba tukanayo oo uu marka qiraa'ada uu ilaaliyo haddii caarid uu yimaadan intii intii gaabnayd inuu sii gaabyaala cunug ooynayo kale haddau maqlo intii awalba lagu tukan jiray inuu kasii gaabiya noqon oo meesha isku ku gooya wacan camri bni salima qaala waxa uu yihi qaala abii aabari waxa uu yihi ji'tukum waan idin imid waxaa ku jirta xadiidkii hore fa idaa sallaa waxdahu keligiis hadduu tukanayo falyusalli hada au tukada kayfa shaa sidoo kaligaa markaad tukanaysaa doonta u tukaanay marka culimada qaar xadiidkan qaybtan waxay ka qaateen mar haddii qiraa'o laga hadlaayo qofku hadduu keligiis tukanayo inuu qiraa'ada dheeraysto inay ka fadli badan tahay inuu ragcaadka badiyo oo waxay yidhahdeen inaad qur-aan badan akhriso markaad kaligaa tahay oo sunno aad tukanayso salaatuleyl oo kale inaad qur-aan badan akrisaa waxay ka fiican fiicantaha inaad ragcaad badan tukato leanna n oo qiyaamkaagu inuu dheeraadaa ka fadli badan sujuudaadu inay badato sola fahmin lidalika xadiidkii muslimayna deliishadeen oo aa nabiga calayhi salatu salaam yiri afdal salaati tuulu lqiyaam salaad waxaa ugu fadli badan midda qiyaamkeedu ou dheeryahay lana qur-aanka lagu tadabura masale khilaaf oo ku jiran sujuudda laftirkeeda fadli kalaa idana kusoo araa marka ma sujuudda badanaa la ictibaarinaa ma qur-aanka badanaa la ictibaarinaa xadiidka muslim wuxuu sheega qur-aanka badan la ictibaarina haddaa kaligaa tukanays wacan camr bni salimata qaala waxau yihi qaala abi aabay waxau yihi ji'tukum waan idiin imid min cindi nabiy baan idinkaga imid sala allahu alayh ali wasalam xaqan dhabnimo qaala waxa uu yihi marka faidaa xadarat salaatu salaada haddii ay timaado faidaa xadarat asalaatu salaaddii haddii ay timaado falyu-adin axadukum midkiin haydin adimo walya-un ha haydin imaam noqdo aktarukum kan idinkugu badan qur'aan aanan xagga qur qaala waxa uu yihi marka fanadaruu way isfeerfeeriyeen falam yakun ma uusan ahaanin axadun axad aktara qur'aanan mid falam yakun ma uusan ahayn axadun axad akthara mid mid badan qur'aanan xagga qur'aanka minii aniga iga badan ma aanu ahano faqadamuunii waa ay hormariyeen wa ana bnu sittin anoo lix sano jiro lix jir anoo ah aw sabcin ama toddoba jir anoo ah aw sabci siniina toddoba jir anoo ah rawaahu lbukhaariyu wa abu daawuuda wanasaa bukhaari abu daawuud iyo nasaa-i ayaa xadiidka soo saaray waxaa laga qaadanaya marka xadiidkan dhowr waxyaabood waxaa kamid a ah waxyaabaha laga qaadanayo walya ummakum aktarukum qur'aana ninkii ugu qur-aan akhris badan oo ugu qur-aan badan oo suurado badan yani yaqaano akrintooda si fiican u yaqaano inuu imaamnimada uga hormaraayo midka kale aktarukum qur'aanan ibnu rajab iyo culamada waxay ku fasirayaan kan see lagu kala ogaanaa kan ugu suurado badan kan suurado badan xifdisan waa ka qur-aan badan yahay midka suurado yar xifdisan hadday labaduba saxayaan ah wa qiraa'adii oo aysan jejebinaynin waxni iyo waxa oo kale aanay samaynayn yaana labadii qof waxaa laga yaaba inay isku mid yihiin qiraa'ada xaggeeda midna uu xifdisan yahay laakiin soddon suuradood midna labaatan iyo sagaal xifdisan kan soddonkaa la hormariyo leanna aktarukum qur-aanahum qur-aan badan weyaan wamin hunaa ayay culamadu waxay dhaheen ubay ibnu kacab loogu hormariyey yani abuubakarna sidiiq loogu hormariyey asxaabta o dhan ubay ibnu kacab oo jooga laana labadooda isku qur-aan waa yaqaaneen kama uusan suurado badnayn ubay ibnu kacab abubakar allahu canhu saasay leeyihin imaam axmed ibnu rajab marka meeshaana marka badiyaa la sheegay marka dadkaanuna carabay wada ahaayeen hadda qof maqla makhaarij dhibaysa ma jirin ila maxaa yeele makhaarijtan iyo sifaat lxuruuf iyo kulli waxay sal ku leeyihiin luqada carabigay sal ku leeyihiin waa culuum carabiye ah waa laftikiin marka labadiiba maadaama ay sidaas ay ku ahaayeen labadooda kama uusan qur-aan badnayn abubakarna fadliga u dheeraada marka iyo saabiqa islaamka uga sooday taas uga hormaray waxaa laga qaadanaa marka xadiidka qofka qur-aan akhris badan la hormarina culamadu marka waxay ka hadlaan yaa la horumarinaa midka aclamka iyo aqraa aqraa iyo aclamka yaa la horumarina cilmiga badan iyo yaa la horumarinaa ninka qaari eh, ah culamadu waxay yidhaahdeen waxaa la hormarinaa waa isku khilaafeen imaamu shaafici imaam axmed iyo aclamka imaamu shaafici wuxuu qabaa in aclamka la horumarina qofka cilmiga badan oo fiqiga yaqaana in la hormarnaayo imaam axmed iyo abu xaniifa iyana waxay ku tageen in aqra la hormarnaayo leanna xadiiska daahirkiisa eh, akharukum eh, qur'aanan baa nabigu yiri sala llahu alayh wasalam akharukum cilman lama dhihinay halkaasaa marka culamada waxaa marka qoladan aclamka afqaha la hormarinaa dhahayaan abubakar ay soo debisheen ubey oo jooga abubakar la hormariye imaam axmed marka wuxuu ku jawaabay ubey iyo abubakar ubey ibnu kacab abubakar kama qur-aan badnayn xagga suuradaha mark marka la tirsano takhasus isaga lahaado aa laga yaaba in nebigu uu siyaabo kale ugu tilmaamo laakiin markay suuradaha noqoto intuu yaqaano waa yaqaana waxaa u dheerayd fadli markaas abubakar saasuu leeyay ibnu rajab saa darteed weli qofka aqra-a unbaa wax tujinaya daliilkaa marka saasayay ku caara waxaa imaanaysaa laakiin waxay tahay zamankii horena waxaan jirin baa layidhi qof aqra ah oo aan fiqhina aqoonin ma jiri jirin yacni qof qaari oo qur-aanka akri yaqaano laakiin aan xabadba ka aqoonin macnihiisa fiqhiga aan wax ka garanaynin ma jiri jirin oo asxaabta rasuulka qaarigooda caalimkooda ah lidaalika marar badan waxaad arkaysaa marka ibnu cabaas oo dhahay quraa'du waa yaraayeen uu leey waagi hore wuxuu ka wadaa dadka qur-aanka si fiican u yaqaana waa yaraayeen ujeeda laakiin waktigiina wuxuu yihi quraadii waa badatay fiqigiina waa yaraaday gadaal damba waxaa laga helay dad marka qur-aankii keligiis yaqaano aan fiqiga salaada xataa aqoonin marka hadday dhacdo qof aan fiqiga salaada aqoonin qur-aankana si fiican u yaqaano qiraa-aadkiisa oo dhan yaqaano xataa iyo nin axkaamu salaad si fiican u sixi yaqaano salaada wuxuu ku tukadana si fiican u akri karo aan yani laxni samayneynin waxaa la hormarinaa markaas qofka afqaha ah qofka afqaha ah ayaa la hormarinaa sababtoo salaada camalay u baahan tahay ninkaan hadduu imaam laga dhigo salaada dhexdeeda wax kusoo dariyaan o markaa xalli waayo kawa dhibaata marka waqtiyadii hore ma jiri jirin dhibkan oo kale waqtiyadan dambe laakiin hadday dhacdo nin qaari bis ah oon axkaamu salaad waxba ka aqooni sida loo tukada keliya yaqaano iyo nin fiqigii salaada yaqaano qur-aankiina wax ka yaqaano haba laga badnaadee kan dambaa la hormarinaya ana salaada fiqhigeeda marka laga soo baxaa qiraaa laga hadli kara waxaa kaloo xadiidka laga qaadana cunug yar mumayis aynoo dadka tuji karo lix jir iyo toddoba jir oo ku tujiyaa camr bnu salm aljarmi lix jir ayuu ku tujiyey marka walidalika wuxuu yihi riwaayada bukhaari waxay leedahay nin dhalinyaro cunug yaran ahaa yiri mara yaran wada jiray yiri oo aada u gaaban markaas haddaan sujuudo waxaa la arkaya yiri cawradeyda waa isku soo celcelina markaasaa naag marka gadaal sufuufta dambe ku tukanaysay ayaa waxay tiri waaruu canaa istaqaari'ikum qaarigiina yani dabadiisa naga daboola maraa la iisoo gaday yii marka saan ugu farxay maradaas waxaan ugu farxa ma jirin dadka xaalkooda ayagoo saas ahay dad marka raganimo badan ahay camr bnu salima riwaayo kale wuxuu leeyahay qoomkayga meelay isugu yimaadeen ma jirino yiri maalintaas ka hor kadib ilaa anaa imaam u ahaa jiray janaa-ista anaa tuji jiray salaadaha wax walba anaa tuji jiray haddii meel laysugu imaado salaad ay noqoto anaa tuji jiray waxaa laga qaadanaa qur-aanka fadligiisa oo qofka qur-aanka ah raxmka wuxuu ku helay intaan intaan wiilkan aan u ahay walidaalika qur-aankiisa weli soo ku bartayna dadka nebiga usii socdo kasoo so meel jiday deganayeen jid ah dadka nebiga kasoo socda wuxuu dhihi jiray maxaa soo degay markaas intay u sheegaan fidli jiray aad u dadaalayo qur-aankan qur-aanka hadda waa la jamciyey ajradaa lagu sii duubay maclimiinta tiradii ka badatay waxaa laga yaabaa qofka inuu waa ka caajiso ama waa baro waaye ninkaas hadda qur-aan marka qidca qidca usoo degaayo qaybtan uu xifdina qaybta kale waxaa laga yaaba tartiib inaysa ulahay laakiin sida nebiga caleyhi salaatu wasalaam waa kanaa marka darajadeena marka ku muda asxaab uxudna waa ogtihiin marka nebiga uu duugayo ayuhum aktaru akhdan lilqur'aan kee qur-aan qaadasho badnaa kan marka la yidhaha kaasuu jidka ku hormaritiy nabiga calayhi salaatu wasalaam marka fadaail qur-aankana waa lagu soo daraa mumayis inuu wax tuji karana waa lagu soo daraa aan mumayis u ahaa dad waaweyn aabihiis iyo salaad ku dabaxay waa banaan tahay inuu toddoba jira iyo lix jira inuu salaada uu tujiyo wa ana bnu sittin aw sabci siniin rawahu lbuhaari abu daawud anasai salaada janaazadana salaadaha kale unbay lamid tahay taana waa laga qaadana mar haddii uu yiri dadkayga meelay isugu imaadaan ma jirin ilaa anaa tuji jirin janaa-istoodan anaa tuji jirin janaasadana qaari oo inuu tujinaya laga qaadanay waan abi mascuudin radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi ya ummu lqawma waxaa laga yaaba qaar inuu udhigaayo wa can ibni mascuudin ibni mascuud ma aha abuu mascuud wa can abi mascuudin aad ku dhigaanaysaa wacan abi mascuudin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yidhi ya-ummu lqawma qolada qoomka waxaa tujinayo aqra'uhum likitaabi illahi kitaabka alle kan ugu akris badan fain kaanuu haddii ay ahaadaan fi lqiraa'ati qiraa'ada sawaa-an kuwa isku midka ah fa aclamuhum kan ugu aqoonta badan bisunnati sunnada ayaa tujinaya fain kaanuu haddii ay ahaadaan fi sunnati sunnadii sawaaan kuwa isku mid ay ka ahaadaan fa aqdamuuhum kan ugu horeyn badan hijratan xagga hijrada ninka ugu soo hor horeeyey hijrada waagii nebiga waa lasoo hijroo jiray hadday qur-aanka ku sinaadaan oo sunnada ku sinaadaan waxaa loo fiirinaa hijrada marka labadooda keesoo hijrada xataa haddii ay labadooda waqtiyadii dambe makala la furtay ay ahayd ay noqotona qofkii aabihiisa uu muhaajiri yahay qofka aabihiisa uusan muhaajiri yahay waa laga hormarinaya ana hijraday tabac u tahay saasay culamadu leeyihiin ayb fa in kaanuu haddii ay ahaadaan fi lhijrati xagga hijrada sawaa'an kuwa isku mid ka ah fa aqdamuhum kan ugu horeyn badan silman xagga islaamnimada xagga islaamnimada kii ugu soo horreeya qaadanaya marka xagga islaamnimada marki ugu soo horreeya muxuu noqonaa laba qofoo soo muslimta kii muslimnimo horreeyey hadday inta kale ka sinnaadaan marka dambe islaamkaa lagu hormarina kii islaamnimo horreeyaa imaam noqona waxaa laga qaatay marka halkaan imaamadu inay ka fadli badan tahay aadaanka ta'diinka lianna ta'diinka intaan looma shardinina culamada qaarkoodna waxay qabaan muadinka inuu fadli badan yahay cumar wuxuu yidhi lowla alkhillifa la adantu haddaysa khilaafadii jiri lahayn muadinaa noqo lahayo waa adimi lahayo marka imaam imaamun ahay cumar marka imaamnimadii inuu marka muadinnimada u ka jeclaystay ayaa cumar laga weyy marka faaqdamuhum silman waxaa ow amase wa fii riwaayatin sinan kooda xagga da-da ku horreeyey ma isdiidayo laana ninkii da ahaan kaa horreeyey islaanimadoo kaaga soo horreeyey hadii intaas laga sinaado da-diyaa marka lagu hormarina qof marka intaas waa tartiib nabawi ah waa oo nebiga uu jideynaya sala allahu alay wasalam marka imaamadu jaga adduunye lagu doono ma wax lagu ordana maaha waxaad arkaysa hadda masaajidii wixii dhammaay wax adduunyaha laga dhigtay aleysaga ordaama waxaad arkeen midda kale dadaan qur quraaba aan ahayn oo qiraa'ana aan meel ka soo marin ummaddiina ay nacayso dana inay ku daba tukadaan oo masaajidka tujinaan arkeen kuwaasoo kale marka waxay soo gelayan axaadiidta qaarkood nabiga laga wariyaa jirta sala allahu alay ali wasalam saddex salaadood ilaahay ma aqbalaayo waxaa ku jiray man ama qawman wahum lahu kaarihuun nin imaam u noqday qolo iyagoo ibsanayaana nacaya culamaa qaar waa saxeexeen qaarna waa daciifi marka haddii adiga weli wax lagugu dhigsanayo hadday sunno tahay aada samaynayso darteed ictibaar leh laakiin waxa lagugu dhibsanayo hadday tahay wixii nebiga jideeyey ood ka tagtay waad kasii daran tahay marka dadku marka meel walbaa jago iyo dhagaxaa la dhistay marka dhagaxaa la dhigtay walaa ya arajulu ninku yousan imaam u noqonin alrajula ninka kale fii suldaanihi yousan imaam ugu noqonin meel oo madax kale meel ou madax ka yahay yuusa imaam ugu noqonin qof qof masalan nin madax meelka ka aad ugu timid degmo ama gobol ama wadan meel iskugu ah, kulantay salaada idin qabatay ha imaam ha u noqonin isaga ha hagalo ama isaga aa kaa kufas haddii uu buuxi karo dabcan shuruudi iyo waxaa laga hadlaa hadduu faatixada sixi karo hadduu faatixada sixi aqoonin qo faatixada sixi yaqaana gala waxaa marka dhici karta mararka qaarkood haba qur-aan yaraada marka ninka madaxda asaa wax tujina haba qur-aan yaraada haba qur-aan yaraada hadduu doono mararka qaarna waxaa dhici karto ninka madaxda isaga inuu dadka tujina ama uu naa-ib usoo samaysa dadka tujiyo haddaad tiraa adiga ninkan kuma daba tukanayana ay meesha seef ka dhacayso cinda idin markaas ma banaana waa inaad ku daba dukato haddaw nin matalan yahay caqaa baa-in myani eh, inxiraaf ku jira aaminsanoo xujadii ay ku oogantayoo saas yani ku noqday nin gaal camal imaamkiina uu soo cayinay ninka inuu meesha ka tujiyo adiga marka asaga waa la tukanaya gadaashiisa salaadina waa soo celinaysa imaam axmed siduu dhihi jiray jahmiyada markay imaamyo meel walba ka wada noqdeen wuxuu dhihi jiray la tuko soona celiyu dhihi jiray salaada jumcada maxaas jumcada waa tukanay dawraadala tukanay gurigaaga waa hadday caddaato waay gaalnimadiisa ay banaanka timaado culamadu ay ka hadlaan masail maaha nin hawadiisa ku xiran ma haddii imaamka marka uu soo cayino ama imaamka uu soo magacaabo xaalad waa adag tahay maxaa ummadda inay seef isku qaadataa la diida saasayna culamada salafku ay samey jireen walaa yaqcudu walaa yaqcud yownan fariisanin fii beytihi gurigiisa dhexdiisa calaa takrimatihi shayga isaga lagu maamuuso shayga isaga loo khaas yeelay oo lagu maamuuso sida sariirtiisa oo kale iyo meelaha isaga loo gaar yeelay yousa fariisanin ilaa biidnihi idinkiisa maaha idan tarbiya nabawiya qofkii guriga intuu iska soo gala meesha waraba iska fariista lama rabo meesha dadka martida ama dadka yimaado loogu talagalo inuu fariistaa ama meesha fariiso la yiraha qolkii marka dadka ay seexanayan haduu u dhaadhaco meesha sariirtiisa oo isaga fariiso ama isaga seexdo sharci ma aha meelaha qaarkood waxaa laga yaabaa in lagu yiraahdo qofkaani waxa weeyaan marka dadkii wuxuu diidaa qaraabadiisa oo naca waa qaraabo goys waxlamada lagu ah yiraahdo qaraabo goysnimo maahan qof meelo badan oo seexo karaa maaha inuu marka meel qof lagu maamuuso guriga inuu naftarkiisa marka caado iyo qaraabo oo dhan diinkaa ka weyn waa in diinka aadaabta laga barta haddaan diinka aadaab laga baranin dadku waa isku waa isku dhacaya waxaa marka mararka qaar ishaleeli karta laba mas'alo qofkii xaakimka ahaay oo soo booqday qof raciyada kamida gurigiisa yii riwaayada qaar riwaayadka qaar sida ay leeyihin qofna gurigiisa imaam looguma noqon qofna gurigiisa yaan imaam loogu noqon muu qofka gurigiisa la joogaa imaam noqonayo mararka qaar waxaa imaan karta ninkii degmada xukumay ama wadankii xukumay inuu qof raciyada muslimiinta kamid ah uu soo booqdo guriga ugu yimaado seeleyna marka ma waxaa la xoog siinaa guriga ninka iskale mase waxaa la xoog siinaa eh, ninka amiirka imradaa la xoog siina maadaama meeshao dhan ba maxal wilaayatihi ay tahay ninkaan saa la hormarinaysa hadduu isaguna waa fiicanta hadduu yiraahdo marka qofkan guriga oo hormariyo saasay culmrawahu muslimu xadiidka muslim baa weriy walibni maaja ibni maaja waxaa usugnaatay min xadiidi jaabir walaa ta'ummana yaysan u imaam noqonin imra'atun haweene rajulan nin iyaysan imaam u noqonin walaa acraabiyun nin reer baadiyaana muhaajiran nin muhaajiro soo hijroodiyo iska hormarin walaa faajirun nin faajiro faasiqana mumina nin mumin oo ah aan hadda faajir aanyusa imaam u noqon waisnaaduhu xadiidkan isnaadkiisu waahin aada u daciif marka isnaaduhu waahin buu yidhi waxaa ku jiro cabdullahi bni moxamed alcadawi cabdullahi bni moxamed alcadawi ayaa ku jiro can caliy bni zayd bni judcaan buu ka warinaa waalcadawiyu kaas cabdullaahigaas itahamahu wakiicun biwadci lxadiid waa nin mutahama xadiid inuu nebiga ku dejiyey oo ku dul alifay kaga been abuurtaa lagu tuho wa shaykhuhu oo cali bni zayd ibni judcaanna daciifun waa isaga dariiq kalena xadiidka waa lagu wariyey oo cabdulmelik ibni xabiib oo ku jira cabdulmelikgaasna mutaham bisariqati lxadiidka wa takhliiqi alasaniid marka xadiidkan sina kuma ansaxayo waa daciif jiddan waana sida ibnu xajar oo tilmaamayo uu yiri wa isnaaduhu waahim isnaadkiisu aada daciif u yahay marka xadiidka waxaa laga qaadana fiqi-aan walaa taumana imra'atun rajulan naagaysan nin imaam u noqon arrintan waxaa laga qaadanaa xadiidkan lagama qaadanaa hada waa daciif laakiin waxaa laga qaadanaa xadiidkii nabiga caleyhi salaatu wasalaam ee bukhaari muslim ku sugnaa lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a ma liibaanaan yani qolom arrinkooda naag u xil saartay oo udhiibtay salaadana imrarka weyn ma jirto lidaalika abubakar inuu u qalmo inuu muslimiinta hogaamiyo asxaabta waxay u daliishadeen tujinta uu salaada tujiyey waxay yidhaahdeen mar haddii nebiga uu yidhi ha tujiyo salaada dadkaa ka hor maro adduunyadana waa ku aaminaynayo marka madaxtinimadii salaaday waxay uxujaysteen madaxtinimadan adduunyada marka in la yidhaha awaanteen adduunkii madax kama noqon karto salaad laakiin madax waa ka noqon kartaa hoggaan waa ka daran waxaa imaanaysa marka oo kale sidoo kale ku jiro caaisha radiallahu canha waxaa tujin jiray addoonkeeda addoon iyada ay dhahdo zakwaan la dhihi jiraa tujin jira caaisha markaasoo weliba musxafkau ka akri jira qur-aanka marka hadday haweeni haddii asxaabta arrintaa aynan saa u rumaysnayn iyadaa dhihi lahayd anaa ku tujinayo in marka nin musxaf wax ka akrinaayo oo adoona iyada u ka hormara maxaa sababay waa ninnimada ilaa caaisha waa ka aqoon badnayd bukhaariyaana soo saarayo tacliiq ahaan usoo saaray marka eh, taas marka waxaa iya marka halkaas taana marka waa daliil kalo waxaa imaanaya xadiid gadaal nooga imaan doona umwaraqa xadiis umiwaraqa oo nebiga oo u idmay anta umma ahla daariha inuu u idmo oo nebiga oo u idmay inay gurigeeda tujiso haweentaas marka waxaa imaanaysa haddii marka xadiidku sidaas uu yahay riwaaya abu daawuudna waxay leedahay riwaada nin kamida wuxuu yidhi anaa arkay uu yidhi mu-adinkeedu nin odayu ahay haddii mu-adinkeedu nin oday ahaa oo nin u ahaa iyadana ay tujinaysay so kama hor imaanaysa marka axaadiistan culamada marka waxay ku tawjiihiyaan waaqicatu cayn laa cumuuma lahaa waaqicatu cayn waxay tahay waa qiso markaas dhacday way halkaas naag ku dhacday way nebiga ma uusa camimin haddii arrintan la camimi lahay naago kaloo wax tujiyaan la maqli lahay oo kutubta lagu arki lahay axaadiidka soo oo caaisha addoonkeeda ka hormari lahayd ma dhicin halkaas haween oo uu nebiga weliba adina lahaa way wa adina lahaa waa u idmay way nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka lacalaha in marka asbaabo meesha taallo darteed nebigana ugu idmo annaga hadda aanan ka sikanin marka waxay dhahen waaqacatu cilmi laa cumuuma lahaa qaarna waxay yidhahdeen waa marjuux waxaa ka raajixsan kuwa axaadiistan kale lan yuflixa qawmun wallow amrahum imraa fuqahada islaamkana taasay qaateen naag inaysan nin tujinin laakiin naag naaga waa tuji kartaa soo aroorsataa in naag naaga tuji naaga tujinaysa dhexdoodayna istaagaysaa hortooda istaagaysa imaamu axmed ibni xambal ayaa isaga wuxuu qabaa naag inay tujin karto nin hadday daruuro timaado cinda daruura say ku dhici kartaa daruurada say ku imaana waxay ku imaanaysaa buu leeyahay haddii nimanka oo dhan la waayo wax faatixada sixiya hal naagoo faatixada sixi taqaana meesha ay joogto iyadaa tujinaysa buu leeyahay dadaashooday ma istaagaysa hortooda ma istaagayso ilaa naag mo meeshaa markaas wuxuu usoo deliishadaa imaam axmed inay banaan tahay mararka qaar liajli daruura imaamku inuu gadaal istaagi karo mamuumkana hor istaagi karo hadday daruuro keento ay usoo deliishadaan qawaacid nuuraaniya ku dhigay sheikhulislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala marka khulaastul qowl xaalaad daruura waa la yeeli karaa inta la dhihi lahaa nin faatixada jejebinayo nimankii iyo naagihii baa wada marka mararka qaarkood imaam axmed wuxuu yidhaahdaa imaamku inuu gadaal maro suurooyin u banneeyaa jirto tanaha kamid ah haween haday tahay waxaa kamid a ah dadku hadaysa dharba haysanin kulli wada qaqaawan yihin wax dhara male qof haysto see la male si la tukanaya markaasoo kale imaam inuu hor mara maaha waa saf dheeray wada gelayan waa dhici kartaa si wax dhici kara maaha manaa ku awaayi wax suurtagal ah salaadii ma laga tegayo liana maa amartukum bihi e, faatuu minhu mastadactum intaad awoodaan kala imaada nabigu yiri sala allahu aleyh wali wasalam marka e, marka xadiidkan taasa walaa acraabiyun muhaajirun markau le reebaadiyo muhaajiriyosa imaam u noqonin maxaa loo diidaa reebaadiyo waa ka aqoon yaryihiin waana ka fadli yaryihiin muhaajiriinta ninkii nabiga la soo hijrooday waa ka aqoon badan yahay min reebaadiya ah. ninkii nabiga eh, eh, waana waana ka fadli badan yahay acraabi waxaa la yidhaha ninka aan soo hijrooday xilligii nebiga islaamay degaankiisii isaga baaqi noqday inuu soo hijroodo waa waana muslim qofkaas walaa faajirun muminan faasiq in dadka imaam looga dhigana maa tanna iyadana waxaa laga qaadana dilada marka iyo umlqowm aqra-um likitaab illahi wixii naga ada xadiidkii kan ka horreeyey oo kusoo sheegay haddii faasiq marka la hormariy d waxay noqonaya faman kaana muminan faman kaana faasiqan laa yastawi dad aan sineyn oo la simaayo waxyaabaha arkay marka imaamyada hadda faasiqiintaa ma taqaanaa kuwa garka xeerta waa Ah, shaaribay keliyana fasaqo waay xaqiiqatan waa saas dadka uma maleena waa fasaqo waay lianna maxaal macasi oo daa maalin walba soma nebigu afar xadiiso muxuu ku yidhi utruku llixa wafiru llixa ucfu llixa urqu llixa amar waay yaa sunna ka dhigayna alamru yaktadi lwujuub amarku waajibow keena maxaa keena yaa caddeeyey inuu sunno yahay marka garka deismadiisa hadii ou jiro xadiid dhahayo waa sunna xataa ibnu daqiiqilciid wuxuu leey in la gaagaabiyo khalad in la gaagaabiyo khalad sababtoo ah gaabinta waxay kusoo horjeedaa u leeyahay urqu ay kasoo horjeedaa wafiru lixa maxaa laga wadaa wafiru lixa gerka badiya waa macnaheedu gerkaaga see ku badi kartaa adiga tin inaad keenso aad ku dejisid ma aha waxaa ku badi kartaa inaad iska dhaafto waa badana markaas uma u badana saasaa wafiru lixaada macnaheeda uu yahay haddii marka adiga aad gaagaabiso amarkaas wafiru waa ka hor imaanaya sooma waa yaraynaysa sooma saa darteed in la gaagaabiyana ma xeeridkeeda xagga iska dhig warkeeda muxuu nabiga ku xiray weliba markuu yidhi ucfu lixaa markuu yidhi wuxuu kusii xiray khaalif lmajuus khaalif lmushrikiin gaaladaa lagu khilaafayo nabiga aleyh salaatu wasalaam mararka qaar marka culimada waxay isweydiiyeen sheekh bin baaz raximah llahu tacaala waxaa la weydiiyey qof garka xiiran inuu imaam dadka u noqdo iyo mid sigaarka cabe inuu imaam u noqdo yaa roona ah sheekh wuxuu ku jawaabay waxaa roon kan sigaarka cabe inuu dadka tujiyo hadii haddaan laga maarmayn sababta waa maxay ninka garka xiiran xaaladda oo salaada ku jiro macsi oo mutalabis ku yahay kangarka xiiran xaaladda ou salaada ku jira ku dhex jiraa kan sigaarka cabay laakin markuu salaada ku jira sigaar ma haysta isaga kuma dhex jiro fiqi daqiiqa ah ogow fiqi aada daqiiq u ah marka dadka waa fududaysanaya dadkaan marka hindida iyo bakistaanka muslimiinta ana waxa weyaan garka ninaan gar lahayn imaam imaanbaba u noqon karaan waa laga yaaba inay sigaarka cabaan laakiin abadan nin aan gar lahayn imaam u noqda lagama yaabo annaga dadkeenana waxa weeyaan akar kaba haddaan wax yar maahan akar kaba wax bir xiirana imaami u ah qaar hataa waxaad arkay shaaribada xiiray intaas dhaafay bis marka kaas mutalabis uu ku yahay salaada macsiya marka kaas inuu imaam noqda ma haddii lagugu salliday isaga daba tuka saad yeeli haddii lagugu salliday waa isaga daba tuka haddii kaleo de dawlad islaama ah xaqa ay jirto kuwaas maaha inay dadka tujiyaan waa meel hadda marka waxaa laga yaabaa marka darku waa sunna markay culamada qaarkood marka la inay u maleeyaan sunnadii fuqahada in laga wada yacni sunna marka laleeya waa sunnatul ambiyaa ah laga wada ambiyada looga dayday ambiyada wixii looga daydayna waajib iyo sunna noqon kara darkii amarka nebiga uu bixiyaan inuu waajib yaha marka xadiidka nabiga alayh sala marka taasna marka waa isnaadu waay wacan anasin can nabiy sala allahu alayh ali wasalama qaal waxa uu yihi anas nabiga isagoo ka werinayo rusuu sufuufakum sufuuftiina isku duma rusuu isku duma sufuufakum sufuuftiina isku duma waqaaribuu isku dhaweeya baynahaa dhexdeeda isku dhaweeya labada saf dhexdeeda isku dhaweeya rusuu duma sufuufakum sufuuftiina bacdahaa ilaa bacdin qaarkood qaarka kale u duma waqaaribuu isku dhaweeya beynahaa sufuufta dhexdoodan isku dhaweeyey yani see laysugu dhaweyna bixaytu labadan saf dhexdooda saf uu geli karo lama rabo taa yani waxaa la rabaa sufuufta inay isku dhow yihiin ma la rabo in labada saf dhexdooda saf kaleba uu geli karo hadday taa waa kala dheeriyin sufuuftii marka waa kala dheeraanayn marka sufuufta in laisku dhaweeya masaladan marka waxaa imaan karta tiir hadduu soo dhex gala ka waran oo saf oo tiirkii ka hor maro kan dambana oo ka gadaal maro waa dhici karta inuu hal saf gala dhexdooda ogow yani waxayna tiirarka haddii la dhexgeli lahay safaa meesha kasoo baxaya soma taasoo kale loo waxaa looga tagay sabab sufuufta u dan ah xadiidku taas ma ka hadlayo tiirarka in laga baxo laga hormaro ama laga gadaal maro waa sabab u noqonayo sufuufta u noqonayo marka iyada ma soo gelayo baabkan nebiguna calayhi salaatu wasalaam anas bnu malik wuxuu leeyahay kunaa nudradu bayna sawaari an nusallia bayna sawaari dardan waa nalaga eryi jiray inaan labada tiirarka dhexdooda ku tukano eryidaa nalaga eryi jiray labada tiir dhexdooda ku tukano waa nalaga eryi jiray waa nalaga buri jiray ama hore ama gadaal kamaraa nala dhihi jiray nabiga nebiga caleyhi salaatu wasalaam hadii la yiraa kooda nebigu laba sii dhexdooda ku tukadaa soo aroortay hadii nebiga keligiisa ahay saf maa nebiga uu ku jiray wax aan u baahnaynba waay dee moogta waxaad arkay dadku qasdiayo hadda inay tiirarka dhexgalaan ilo-ajli inay dadku xumeeyaan kale saasay sameeyaan dadayna ku xumeeyaan moogta diinkiisa waa waxu dhibaayo kaas cidow ku xumeynaa male qiyaamahaas un baa isdhibaayo hadduu saas sunnada nebiga caniid ugu yahay marka maxaad maxaa laga yaabaa inuu yira nebiga laba saariyo dhexdooda ku dukaday waxaa lagu jawaabaya nebigu laba saariyo waa ku dukaday ma'muum ma ahay markaas nebiga safkan ku dhex jiro keen adeemadaas xadiidka marka taasay sheegi waqaaribuu beynahaa isku dhaweeye labada sufuf dhexdooda waxaaduu bilacnaaqi luqumaha qoorahana kasinna waxaaduu ka yani iska muqaabaleeya bilacnaaqi qoor qoorka luqunta yani luqunta iskaga yani muxaadaad waxaa weya luqun qof walbaa luquntiisa kan kale ku aadanaa waxaadu iskaga aadanaada bil acnaaqi qooraha ama luqumaha rawaahu abu daawuud baa weriyey wanasaa-iy saxa xibaan safka waxaa laga simaa garbaha luqumaha iyo cirbaha faraha hore shuqulkuma laha saf simidiisa dadka imaamyada qaar badan maba yaqaanaanba sida loo simo horow ka simaa safka horay horay ayuu ka samic dadku isku caga ma aha laakiin meesha laga rabo safka inuu ka sinaado waa cirbaha dambe marka imaamka inuu dadka gadaashooda tago cirbahooda fiiriyo cirbahooda marka ay sinaadaan garbaha ay sinaadaan luqumahana isku aadan yihin markaas safku simeeya yahay abu daawuud wanasaa-iy wasaxaaba bnu xibaan wabilahi towfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed